alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin laba su'aalood oo ku saabsan duruustii kole aynu soo maray ayaa bacdulikhwa saa maqlayseen ay soo tuureen su-aali waxay ku saabsan tahay masaladii ku saabsanayd istiqaasada alistiqaasa bialamwaat marka wuxuu tilmaamay saa'ilku qolyaha markaa amwaadda baryaa waxay yidhaahdeen waxaa noogu daliila qisada nebi muuse calayhi asalaam inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kula taliyey inuu markaa ilaahay weydiisto takfiif kontonka salaadood laga khafiifiyo ummaddiisa oo ilaahay uu ka baryo inuu markaa salaadaha ee lagu soo faral yeelay markii hore ee kontonka ahaa in laga dhimo nabiguna nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam taladii waa qaatay ilaahayna waa bariyey yacnii dhowr goor buu marba nebi muuse ku soo noqday markaasuu irjic ilaa rabbik fasalhu takfiif ilaa markii dambe salaadihii laga yeelay shan salaadood laga yeelay iyo khamsun fi lcadad khamsuuna fi lajri tirada shan bay ka tahay xagga ajarkana konton bay ka tahay marka waxay yidhaahdeen maadaama nebi muuseba calayhi salaam oo markaa nebi maxamed iyo ummaddiisii anfacay oo taladaa uu ku anfacay waxaa laga qaadanayaa amwaadda dhimatay inay markaa dadka nool anfici karaan halkaana waxaanu ka daliishanaynaa in la baryi karo shubhada noocaasi waa shubha daciifa daliila uma aha in amwaadda la bariyo daliil uma aha waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam amwaad ma baryin baryista la baryayo amwaadda dhimatay la baryayo waxay soo gelayaan cumuumaadka aayaadka ay soo gelayaan laynoogu diidaayo oo ilaahay uu ku sheegay inay shirki tahay waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum allah wuxuu inoo sheegay kuwa marka allah sukadii baryaysaan mushrikiintu in badan waxay baryi jireen ama cid maqan ama cid markaa dhimatay oo aan noolayn ayay markaa baryi jireen ama waxaan nololiba gelin marka cumuumkay soo wada gelayaan intuba xataa qaarkood waxay islahaayeen malaa'ig baa baryaysaan qaarkood waxay islahaayeen waxaa baryaysaan markaa nebiye ama saalixiin markaasuu ilaahay wuxuu yihi waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir kuwa allah sokadii baryaysaan yacni xuubka laftimireedka ku wareegsanay yare cad in la eg ma mulkiyaan waxba ma mulkiyaan in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum haddaa baridaan baryadiina maqli maayaan hadday idin maqli lahaayeenna idinmay ajiibeen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana way dafirayaan shirkigiinna oo annaga namay caabudi jirin bay odhanayaan marka shirki inay tahay buu allah sheegay wuxuu kaloo allah yidhi wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur adigu wax maqashiin maysid ka cidda xabaalaha ku sugan dhimatay yacni markaa cod ma maqashiinaysid iyo hadal wuxuu kaloo allah yidhi wman adlu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acda'a wa kanuu bicibaadatihim kaafiriin waxaa laynoo sheegay cid ka baadi badan inay jirin cidda baryaysa cidaan ajiiban ilaa maalinta qiyaame amwaadda dhimatay waxay soo gelayaan man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaama manna waxaa loo isticmaalaa asaalatan caaqilka loo isticmaalaa hayrulcaaqilkiiyo caaqilka waa la wadageliyaa iyadoo caaqilka la haalib yeelaayo laakiin laha caaqilkii waa ka baxayaa kii caqliga lahaa ma suuragal aha marka waayo asal waxay u tahay marka hore caaqilka laakiin marka laysku daro caaqil iyo hayru caaqil inay caam ku noqoto caaqilka la haalib yeelaa way dhacdaa sida cagsiguba u dhacdo man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaama marka adiladaas ayaa diidaysa marka allahna wuxuu amray isaga in la baryo wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu yidhi aniga i barya hadday baridaan waa idinka aqbalaya waa idinka ajiibaya nebi muuse calayhi salaam iyo nebi moxamed way kulmeen marka sidaa waxa weeye yacni marka labada shakhsi ee kulmaa ay isula taliyaan oo kale ayuu markaa muuse ula taliyey nebi muuse ula taliyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu nebi maxamed arlada joogo yacni markaa halkaas kalama hadlin oo ruuxda nebi muusena ay jirto marka waxa weeye xagga sare ay ku sugan tahay laakiin waxa weeye waa caalam ghaybiya weeye waxaa markaa adilada ku soo aroortay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alisraa walmicraaj in marka waxa weeye samaawaadka la korsiiyey toddobada samaba la dhaafiyey sidratulmuntaha la gaadhsiiyey waxyaalo badan oo aayaadka rabbi ka mida uu soo arkay waa caalamu haybiya weeye caalamu haybiya weeye sida laba shaksi oo kulmay ay u wada hadlaan oo kale ayay u wada hadleen uuna markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi muuse ula kulmay umuuraha caynkaasi waa waxyaalo mucjizaada weeye waa waxyaalo macquululmacnaa aan ahayn waa waxyaalo khawaariqulcaadaat ah waa waxyaalo marka kaybi ah weeye wixii naska ku soo arooraa lagu joogayaa lagama tallaabayo asalna waxa ah markaysagaa qofku hadduu dhinto inuu markaa waxa weeye yacni marka camalkiisa u go'ayo oo aanu marka waxa weeye wax camala yacni markaa iyo wax markaa adduunyadan uu ku samaynaya midnaba ayna jirin wixii markaa soo arooray mustasnayaad ee soo arooray ee nusuus laynoogu sheegay sideedaa loo markaa yacni ictiqaadinayaa hadday nusuus ku soo aroortay ee laguna gaabsanayaa inta nusuusta ku timi wixii kale ka dheeraada loogama qiyaasan karo waayo waxyaalaha mustasnayaadkaa ee laga soo reebay qawaacidda guud iyo usuusha laga soo reebay waxay noqonaysaa yuxfad walaa yuqaas waxaa la yidhaahdaa waa la xafidaa yacni lama qiyaasto nebi maxamed iyo nebi muuse inay kulmeen nebi muusena la teliyey waa markaa noocaasay markaa noqonaysaa wax qiyaas gelaya ma aha nebi maxamedna nebi muuse ma baryin yacni maalintii beder waa garanaysaan yacni gaaladu marka ay tirada badnaayeen mu odhan markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyadii ilaahay uu noo soo gurmada noo soo gargaara gaaladu waa ku saddex jibbaarmayeen yacni waxa weeye waa kii ilaahay baryaayey ee yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay hadday intan markaa waxa weeyaan ay halaagsanto dib arlada lagugu caabudi maayo allah buu u tadarrucaayey allah buu isu dullaynayey allah buu baryayey nebiyadii iyo saalixiintii iyo awliyadii ma baryin iyo rasuulladii ilaahay soo diray ma baryin ma odhan kaalaya noo soo gurmada noo kaalaya nala gaashaan qabta gaalada naga dhiciya noo gargaara yacni kullu daalika ma odhan saxaabada markuu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ashiiruu calaya ayuha annaas ma odhan markaysa waxaa nebi muusew ma odhan nebiyadii ululcasmiga ahaayow nebi ibraahiimow nebi muusew nebi ciisow nebi nuuxow ila taliya mu odhan mu odhan rasuulladii kale ila taliya ma odhan ma odhan markaa nebiyadii ilaahay ilaa aadam laga gaadhaayo ila taliya ama ii gargaara ama ii soo gurmada ama ii caawiya ama wax igu tara ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam allahunbuu u tadarrucaayey allah buu baryayey baryadu allah baryayeyna waa tii go'u ka dhacaayo siduu u tadarrucaayo yacni waatuu go'u ka dhacaayey marnaba xaraf sidaa ku saabsan nebiga lagama hayo inuu markaa waxa weeye nebiyadii ilaahay inuu baryey inuu u habar wacday inuu talo weydiiyey isagoo arlada jooga kullu daalika ma dhicin waxaan leenahay calaa sabiili alfardi wataqdiir haddaad awoodi karto inaad samaawaadka korto samada lixaad aad gaadho halkaa aad muuse kula kulanto haddaad kari karto talo waad ka qaadan kartaa talo waad ka qaadan kartaa laakiin ma kori kartid hadda ma aragta yacnii haddii samaawaadka aad korto aad awoodi karto waad nebi muuse markaa ruuxdiisa halkaa kula kulanto talo waad ka qaadan kartaa laakiin adoo arlada jooga inaad baridaa mid kuu bannaan ma aha yacni markaa daliilna kuuguma jiro adiladuna waa diidaysaa nusuusta markaa yacni soo aroortayna waa diidaysaa culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin amwaadda bariista la baryayaa inaynay bannaanayn waa biijmaaci alculamaa ahlucilmi badan baana ijmaacaas soo naqliyey horaynan uga soo warrannay marka masaa'ishaasna calaa kulli xaal daliil kuma jiro marka baabka qiyaaska laga hadlayana qiyaasku marka hore waxaa u shartiya mas'aladu waa in nas ayna lahayn ee haddii markaa nusuus ay leedahay oo adillo loo hayo yacni markaa lama qiyaasto waatuu imaamu shaafici uu yidhi kitaabkiisa risaalada ku odhanaayo innama alqiyaasu cinda adaruura qiyaasku wuxuu dhacaa oo qiyaas la sameeyaa lala yimaadaa marka daruura ay jirteen nas la waayo nas baa la waayo oo dan baa markaa keensatay in wax la qiyaasto masaladii waa bilaa nas nas looma hayo xaaladda caynkaasaa qiyaas la sameeyaa laakiin meel marka waxaa nusuus loo hayo waxba lama qiyaasto weliba qiyaas khilaafsan naska in la qiyaastaa dee jaa'is ma ahay wuxuu noqonayaa qiyaas baatil uu noqonaya waayo qiyaasku hadduu nas khilaafsan yahay waxa weeye wuxuu noqonayaa mid baatila oo sidii qiyaaskii ibliis oo kale ya awalu man qaasa ibliis waatay salafka qaarkood yidhaahdeen oo taabiciintii qaarkood ay yidhaahdeen cid wax qiyaasata waxa ugu horreeyey ibliis baa ugu horreeyey waxay u jeedaan qiyaaska faasidkaa cid wax qiyaasato ugu horreeyaa laga tilmaamaya oo markii ilaahay uu yidhi u sujuuda aadam u sujuuda ayuu wuxuu yidhi dee aadam maxaa laga abuuray dhoobo adigana maxaa laga abuuray dab dabkiiyo dhoobada keebaa mudan cindigiisa wuxuusi yidhi dabkaa ka mudan dhoobada dee mar haddii asalka layga abuuray haddaan ibliis ahay iyo asalka aadam laga abuuray asalkaygu ka wanaagsan yahay buu yidhi marka asalkiisa dee inaan u sujuudaa ma dhici karto faadilku mafduulka uma sujuudo ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin qiyaas faasiduu markaa qiyaastay qiyaasku muxuu faasid u noqday waa fii muqaabali nas nas buu qaabilsan yahay nas buu ka horjeedaa mar hadduu nas ka horjeedo wuxuu noqonayaa qiyaas faasida faasidu ictibaara culammadu dhammaan waxay yidhahdeen qiyaasku hadduu nas khilaafo waa qiyaas baatil oo faasida weeye waalkhulfa linasin man wacaa saaxibuulmaraaqi waa ka odhanaya yacni khilaafka uu markaa qiyaas u khilaafo nas ama ijmaaca khilaafo cid kastoo cilmiga weelaysaa ku magacowday qiyaaskaasi inuu yahay qiyaas faasid ah oo faasidlictibaar ah marka sidaas yadaabuu u yahay qiyaas baatila marka uu yahay culammaduna qaacidahaan waxay yidhahaan laa qiyaasa maca annasi meel nas joogo waxba lama qiyaasto ta kale qiyaaska waxa u sharti ah inuu shaygu macnaa yahay yacni umuurahan marka waxaa weeye mucjizaadka khawaariqulcaadaadkuna macquululmacnaa ma aha saas aawadeed markaa qiyaas markaa meeshaan ma gelaayo yacni istiqaasa bilamwaatna nebi maxamed ma samayn calayhi salaatu wasalaam marka sidaasaynay wax daliili aynay ugu jirin masalada kale waxay ku saabsan tahay yacni tacaabiirtan laga cabbiraayo asluliimaan iyo waajibuliimaan iyo mustaxab liimaan ama kamaal liimaan alwaajib iyo kamaal liimaan almustaxab su-aashu waxay ku saabsan tahay maxay macnaha ay yihiin waxaan la kala saaraya leeyahy asluliimaan iyo waajib liimaan iyo kamaaluliimaan almustaxab maxay ku dhacaysaa jawaabtu waxay tahay waxay ku dhacaysaa iimaanku inuu yahay duu maraatib mid martabooyin u saaxiiba iimaanku daraja waaxida ma aha waa darajaat mutafaawita dadkana iimaankoodu isma leeka waa kala miisaan badan yahay waa kala kamaal badan yahay yacni markaa qaarkood baa iimaankoodu uu yahay kaamil qaar baa iimaankoodu yahay akmal qaar baa iimaankoodu yahay naaqis qaar baa iimaankoodu yahay anqas minhu yacni mid kasii nuqsaansan marka waxaa laga tilmaamayaa yacnii ashyaada qaarkood haddii laga tago ruuxu waa ku gaaloobayaa aslu iimaan baa la yidhaahdaa taas haddii shayga tegistiisa laga tago yacni markaa uu ruuxu ku gaaloobaayo shay iimaanka ka mid a oo tegista laga tago lagu kufrinaayo milladda lagaga baxaayo wuxuu noqonayaa yacni markaa aslu iimaan waa asalkii iimaanka weeye waxna haddii laga tago faasiq baa lagu noqonayaa fisqi baa beddelaya waa dembiyada kabaa'irtaa marka lala yimaado dee ruuxu wuxuu noqonayaa faasiq buu noqonaya iimaankiisana wuxuu noqonayaa naaqis ayuu noqonayaa naaqis buu noqonayaa waa ka iimaanka laga nafiyo laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan ma leh kaana ammaano lahayni hadduu ammaanada khiyaameeyo iimaan ma leh iimaankii wax waa ka leeyahay laakiin waxaa laga tilmaamayaa iimaankii kaamilka ahaaye ayaanu lahayn baa laga tilmaamaya kamaalkii iimaankii waajibkaa ah baan jirin yacni waa waa faasiq ama waxaa la odhanaya waa mu'minu naaqis liimaan waa muumin iimaankiisu naaqis yahay ayaa la odhanaya ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi tacaabiirtaasi dhammaan isku macnay ku dhacayaan haddii la yidhaahdo waa muslim faasiqa ama la yidhaahdo waa mu'min naaqisuliimaan oo iimaankiisu naaqis yahay mu'min oo itlaaqan la odhan maayo waa in la qaydaa ilaa haddii la itlaaqo mu'min la yidhaahdo wuxuu noqonayaa kii kaamilkaabuu ku dhici hadda maaragta kii kaamilka ayuu markaa ku dhacaya marka mu'minun naaqisu liimaan baa la odhanaya ama waxaa la odhanayaa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi laba wasfi baa laysu raacinaya sina muumin buu u yahay sina faasiq buu u yahay faasiq iyo muumin buu mar wada yahay wuxuu mu'min ku yahay iimaankiisa daraaddii oo iqraarkiiyo ictiqaadka ula yimi hadda maaragta faasiqna wuxuu ku yahay kabiirada dembiga weyne uu la yimi uu faasiq ku yahay marka iimaanka marka laga nafinaayo looma jeedo xabbad iimaanaba ma leh waxaa laga tilmaamayaa waajibkii iimaanka kamaalkiisii waajibkaha la nafiyaa looga jeedaa laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min markuu waxa weeye zinaysanaayo miyuu milladda ka baxay maya hadduu milladda ka baxay maxaa loo odhan waaye toobadkeen haddii kale riddo loogu dili waayo maxaa xadkani yahay laa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min tuuggu markuu xadaayo muumin ma aha baa markaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam muumin maaha waxaa loo jeedaa yacnii kamaalkii waajibkaa baan jirin baa laga tilmaamaya laakiin xabad iimaanaba ma leh oo asalkii iimaanka waaba ka baxay eber buu ka yahay iimaanka laga tilmaami maayo ya waayo waa tan la yidhi gacanta gooya wsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allah lama odhan man badela diinahu faqtuluu hadduu waxado markaysagaa dila ridow dila haddii kale ha toobad keeno lama odhan yani xad baa loo yeelay waayo asalkii islaamnimada waa ku sugan yihi waa muslim waa mumin naaqis liimaan iimaanka laga nafyinayana waxaa loo jeedaa kamaalkii waajibkaabaa laga tilmaamaya waa mumin naaqis liimaan laakiin iimaankoo ilaaqan laguma sifeeyaa looga jeedaa waa haakada laa yuminu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa saasoo kale marka iimaanka marka nusuusta lagu nafiyo marna asalkaa la nafiyaa oo waxa la leeyahy iimaanku waa ebar sidaa waa u timaadaa wa annaasi man yaquulu aamanna billahi wa alaakhir wamaa hum bimu'miniin asalkii baa markaa la nafinaya marna kamaalka waajibkaa baa la nafinaya laa iimaana liman laa amaanata lah iyo nusuustaynu akhriyaynay waxay ku rumoobayaan noocaas ya ayay ku rumoobayaan nooca saddexaad waa kamaalka mustaxabkaa weeye kamaalka mustaxabka ah yacnii isagu marka haddii la waayo oo ruuxu la iman waayo naqsu daraja ka imanaya darajadu inay nuqsaanto laakiin fisqi iyo kufri toonna ka iman maayo ya masalan qofku hadduu dembiyadii iska ilaaliyo faraa'idana guto oo ku dadaalo laakiin sunnayaal badan aanu la iman dee kamaalkiibaa ka dhiman waa kamaalmustaxab kamaalka dhimanne kamaal waajiba ma aha kamaalka waajibkaa ah qofku wuxuu noqonayaa mid waxa weeye yani lagu dhaleecaynaayo uu waciidna ku mutaysanaayo haddii kamaalka waajibkaa ah la waayo waa kaa naaqisuliimaanka kamaalkii waajibkaa ah baa laga waayo laakiin kamaalka mustaxabka ah mid walba dee kamaal mustaxab isagoo ka maqan yahay baan haddana la dhaleecaynayn laakiin derajadiisunbaa nuqsaamaysa imanka saxaabada iyagoo iimaankoodu kaamil yahay haddana kamaalka iimaankoodu dee waa sii kala dhammaystiran badan yahay oo kamaalka iimaanka ay ku sugnaayeen ahlu badrin saxaabadii ka dambaysay kumay sugnayn kamaalka iimaanka ay ku sugnaayeen alcasharatu almubasharuuna biljanna saxaabada kale kuma sugnayn kamaalka iimaanka ay ku sugnaayeen alkhulafaau alarbaca ya abu wa cumaru wa cuhmaan wa caliy yacni baaqi alcashara kumay sugnayn kuwan baa markaa iimaankoodu sii kamaal badnaa iyagoo kamaalka ku wada jiraa kamaalku maraatib yahay kamaalkii baa maraatiba nebiyada iimaankoodu waa kaamil laakiin kamaalkoodu waa fawqa kamaali hayrihim ya ciddaan nebiyada ahayn kamaalkooda waa ka koreeya ya abu iimaanka kamaalkiisa halkuu ka gaadhay dee cumar iyo cusmaan iyo cali kamay gaadhin abu baa akmalu iimaanan iyagoo kamaalka marka hore ku wada jira haddana abubakar kamaalkiisa iimaanka darajada markaysaga nebiyada ma gaadhin cidda markaa nebiyada ugu derajo hoosaysa martabada uu iimaanka ka joogay abubakar ma gaadhin yacni kamaalkii baa derajaad ah nebiyada kamaalka iimaankay ku sugan yihiin waa si kala kamaal badan yihiin siday u kala fadli badan yihiin bay u kala kamaal badan yihiin siday u kala derajo sarreeyaan bay iimaankana markaysaga ugu kala koreeyaan oo ugu kala fadli badan yihiin bacduhum akmalu min bacd tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd marka waxa weeye calaa kulli xaal iimaanku waa duu maraatib oo waxa weeye dadku martaba waaxida iimaanka kama joogaan ya kuwa iimaankoodu naaqiska yahayna waa sii kale nuqsaan badan yahay saas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay dadka qaarkoodu iimaankoodu iimaanka qalbigooda ku jira marka naarta laga soo bixinaayo inuu yahay misqaalu diinaar misqaalu dirham qaar uu ka sii yahay misqaalu dara qaar uu ka sii yaryahay adnaa adnaa adnaa misqaali dara haakada marka waxa weye nuqsaantuna waxa weye waa maraatib kamaalkuna waa maraatib wahaakada waxaa inoogu dambeeyey mawduucii ku saabsanaa iimaanka an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri malaa'igta ilaahay in la rumeeyo ayaa iimaanka ka mida kollay wax ka midana waa ka soo hadallay mawduucaas rumaynta malaa'igta la rumaynaayo waa in la rumeeyaa malaa'igtu inay jiraan mar labaadka ciddii aynu magacyadooda garanayno ee malaa'igta ka mida waa in magacooda lagu rumeeyaa sida malakuljibriil sida mikaa'iil sida israafiil sida malakulmowt sida maalik oo khaasinu nnaar ah sida khaasinu ljanna sida munkar iyo nakiir yacni malaa'igta aynu magacyadooda garanayno waa in magacyadooda lagu rumeeyaa jibriil qur'aanka la inoogu sheegay iyo mikaa'iil iyo malaku lmowt iyo maalik intaba waxaa la inoogu sheegay qur'aanka wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wa khasinu nnaar waa ka naarta furaheeda haya malaga naarta furaheeda haya wey malagga markaa jannada furaheeda haya laynooma sheegin oo qur'aanka laynooguma sheegin laakiin khasano ayaa laynoogu sheegay qur'aanka yacni khasanatuha yacni khasanatu aljanna iyadoo laga tilmaamayo marka jamac baa lagu sheegay axaadiistana waxaa ku soo aroortay fa qaala alkhaazinu man anta khaazinu ljanna wuxuu yidhaahdaa kumaa tahay marka jamac ayaa ah jamac malaa'igta ka mida ayaa ah khasanatuljanna ah mid baana markaa mas-uul u ah malak ayaa mas-uul u ah kaasaa alkhaasin laga cabbiray axaadiista markay ku soo aroorayso in magiciisa ridwaan la yidhaahdo way caanbaxday ridwaan in la yidhaahdo laakiin xadiis yacni saxiixa uma hayno qur'aankana kuma iman axaadiis dicaaf sugnayn oo dacfigoodu daran yahayna waa ku soo arooreen marka magaciisa in ridwaan la yidhaahdo daliil uma hayn malakulmowdka waxa iyadana dadka qaarkood ay sheegaan in casraa'iil la yidhaahdo waxay ka mid tahay min almashhuuraat laakiin ma sugna oo nebigu calayhi salaatu wasalaam magaca kuma sheegin lama hayo waxay yidhaahdaan ahlucilmigu magaciisa in casra'iil la yidhaahdo reer banu israa'iil baa laga soo qaatee mid ku soo arooray ma aha yacni sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saabitada ee sugan kuma iman qur'aan iyo sunno kuma iman qur'aankana wuxuu allah inoogu sheegay malakulmowt buu inoogu sheegay qul yatawaffaakum malaku lmowti aladii wukkila bikum saxdu waxay tahay in malakulmowt la yidhaahdo malakulmowt in la yidhaahdo ayaa saxan munkar iyo nakiir axaadiista qaar baa ku soo aroortay labada malag ee qofka ku weydiinaya su'aalaha qabriga munkar iyo nakiir baa la yidhahdaa munkar bifatxi ilkaaf iyo nakiir labadaa magac baa la yidhaahdaa axaadiista qaar ka mida ayay ku soo aroortay axaadiistaana culammada qaarkood waa ku weeyeenoo waa taxsiiniyeen labada malag ee qoraya xasanaadka iyo sayi'aadka magacyadooda ma hayno amaa erayga raqiib iyo catiid waa sifo ay leeyihiin oo mid walba ku sifaysan yahay ee ma aha macnaheedu in midna raqiib la yidhaahdo midna catiid la yidhaahdo macnuhu ma aha mid waliba waa raqiib waana catiid catiid waa maxay waa bimacnaa xaadir waa jooge aan maqnaanayn ya raqiibna waa maxay waa ilaaliye waa sifo labada malag mid walba leeyahay oo mid walba sidaa ku sifaysan yahay laakiin magacyadoodii maaha magacyadoodii maaha marka malaa'igta kuwaynu magacyadooda garanayno waa in lagu rumeeyaa bismihi kuwaynaan magacyadooda garanayna waa in si ijmaala oo duuduuba u rumaynaa malaa'igta ilaahay oo dhan waa inaan rumaynaa arrinka saddexaad sifaadkooda waxaynu ka ognahay oo ka garannay iyagana waynnu rumaynaa sifaadka malaa'igta ee nusuusta laynoogu sheegay qur'aanka iyo xadiiska waynaynu u rumaynaa oo inay malaa'igtaasi yihiin qaarna ilaahay caasiyayn oo wax kastuu ilaahay amro yacni fulinaaya inay yihiin inay yihiin qaar aan tasbiixda kala goynayn inay yihiin addoommo la sharfay ay yihiin inay yihiin yacni markaa sifooyinkooda garba inay markaa leeyihiin ulii ajnixatin masna wa warubaac qaarkood markaa garbahoodu inay intaaba ka badan yihiin oo malakul jibriil oo kale xadiiska saxiixaynku wuxuu sheegayaa min xadiisi cabdullahi bn mascuud annahu ra'aa jibriila lahu sittu mi'ati janaax in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil arkay isagoo lix boqol oo garab leh oo lix boqol oo garab ay u sugnaadeen marka waxa weeye waa in sifooyinka laynoo sheegay loo rumeeyaa oo taasna loo ictiqaadiyaa waxaa kaloo waajib ah shayga afraad acmaashooda waxaynu ka ogsoonnahay iyagana waa inaynu markaa u rumaynaa u caqiidaynaa camallada marka waxa weye malaa'igtaasi ay qabanayaan yacnii hadday cibaadaadka tahay iyo hadday acmaasha kale loo diro ay tahayba malakul jibriil waxyiga ayaa loo soo dhiibi jiray oo nebiyada loogu soo dhiibi jiro oo loo soo diri jiray innahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin mutaacin hama amiin wa amiinu illaah waxyigaa loo soo dhiibay marka waa in loo rumeeyaa mikaa'iil waxaa loo xil saaray yacni roobka iyo nabaadka israafiil waxaa loo xil saaray afuufitaanka uu afuufaayo suurka afuufaayo ama boonka afuufaayo malakulmowt waxaa loo xil saaray inuu nafaha addoommada ka qabto ayaa loo xil saaro arwaaxda uu qabto acwaanna waa leeyahay kaalmeeyayaaloo u kaalmaynaya waa leeyahay maalik waa khaasinu nnaar waa malagga markaa loo xil saaray yacni markaa naarta furaheeda loo xil saaray wey khasanada kalena markaa u ah yacni markaa mas-uulka u ah waxaa jira malaa'ig loo xil saaray camallada bini aadamka inay qoraan oo midig iyo bidix ku kala sugan xagga midiga qofka iyo xagga bidix ku sugan waxaa jira malaa'ig markaa loo xil saaray su-aasha yacni markaa qabriga oo qofka marka waxa weydiinaayo su'aalihii weydiinaya man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka waa munkar iyo nakiir waxaa jira malaa'ig addoommada ilaalinaysa oo ka ilaalinaysa waxaan loo qadarin lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah waxaa jira malaa'ig soo xaadiraysa meelaha ilaahay lagu xusaayo wa khashiyathum almalaa'ika yacni malaa'ig baa daboolaysa yacni xadiisku muxuu sheegayey yacni inay malaa'igtu markaysagaa imanayso meesha markaa ilaahay lagu xusaayo inay imanayso malaa'igtu inay koobaabayso yacni markaa waata axaadiista ku soo aroortay malaa'ig arrada wareegaysaa jirta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamta yacni markaa uga tabinaysa ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadhsiinaysa ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alardi yuballiquunii can ummati asalaam yacni markaa malaa'ig caynkaasaa jirta yacni waxaa jirta marka waxaa malaa'ig yacni dabaylaha loo xil saaray malaa'ig yani yacni acmaal badan oo kala duwan bay malaa'igtu qabtaan falmudabbiraati amran waxaa looga jeedaa malaa'igta amar ilaahay bayna ku samaynayaan waxaan loo idminna malaa'igtu ma sameeyaan wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik yacni waxaa laynoo sheegay yacni amar ilaahay waxay ku samaynayaan inay ku samaynayaan baa laynoo sheegay amar ilaahay inay ku samaynayaan marka waxa weeye yacni malaa'igta waa in la rumeeyaa wa kutubih kutubta ilaahay waa in la rumeeyaa yacni kutubta ilaahay waa kutubtu allah soo dejiye o dhan baa looga jeedaa kutubtu allah soo dejiye oo dhan baa laga tilmaamaya kutubna waa jamac marka kutubtu ilaahay ku soo dejiyey nebiyadiisa ku soo dejiyey ayaa looga jeedaa inay kalaamullaahi yihiin oo hadalkii ilaahay yihiin inay munazal yihiin oo xaq yihiin allah inuu soo dejiyey yacni markaa saas yadaa waa in la rumeeyaa culammadu waxay yidhaahdeen rumaynta la rumaynaayo waxaa soo gelaya kow in markaa waxa weeye xaqan allah u soo dejiyey waa in loo rumeeyaa ay munazal yihiin tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim tanziilun min xakiimin xamiid yacni waxa weeye qur'aankii waa munazal wakadalika kutubta kalena waa munazale ee allah soo dejiyey iyaguna munazal weeye yacni munazal weeye qur'aankuna kutubihii horena waa rumaynaya marka kutubta allah soo dejiyo o dhan waa in la rumeeya hadduu qur'aanka yahay hadduu towraad yahay hadduu injiil yahay hadduu zabuur yahay hadduu suxufu muusa iyo suxufu ibraahim uu yahay yacni kuwa aan xataa magacyadoo laynoo sheegin waa in la rumeeya kutubta ilaahay kuwaynu magacyadooda garanayna waa in lagu rumeeyaa magacoodii kuwaynan magacooda garanayna waa in ijmaalan iyo duubduub loo rumeeya shayga saddexaad akhbaarta kutubtaasi sheegtay waa in la rumeeyaa oo akhbaartii qur'aanka laynoogu sheegay qur'aanku waa maxfuud oo waa ilaashan yahay inuu maxfuud yahayna waa in la rumeeyaa aan wax takyiira iyo wax bedelaada iyo wax taxriifi marnaba aanu gelin wax laga tuuray aanu jirin yacni wax ka mid ahaa oo waxa weeye laga taxriifiyo laga beddelay ama laga tuuray ama lagu siyaadiyey ma jirto innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun kutubihii hore allah soo dejiyeyna intii aan la taxriifin wax kastoo khabaroo ku sugnaa waa in la rumeeya ijmaalan loo rumeeya akhbaarta marka waxa weye ku sugan ee aynu xaqiiqsanno ee sharcigeenna ku ogaanay iyo waxyiga nebi maxamed lagu soo rogay aynu ku ogaannay inay run ahaydna iyadana waa in la rumeeyaa waa in lagu camal falaa yacni axkaamta markaysaga ku sugan yacni kitaabkii ugu dambeeyo qur'aanka ah waa in lagu camal fala oo waxa weeye markaa la rumeeyaa oo loo hoggaansamaa oo lagu camal falaa lagu dhaqmaa ama kutubii hore waa la nasakhay yacni iyaga markaa laguma camal falayo dhammaan qur'aanka waxaa laynoogu sheegay ee khabar ah waa wada run wax kastoo xukumoo laynagu sheegayna waa wada cadaalad wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla kelmadaha ilaahay kelimaatu rabbika iyo kalimatu rabbika labadaba la akhriya waa laba qira oo sabci ah waana isku macne waayo kalimatu rabbika waxay la macno tahay kalimaatu rabbika waayo waa mudaafun ilaa mucaraf macrifa loo idaafeeyey mar haddii macrifo loo idaafeeyey cumuum buu faa'iidaynaya marka labada qiraa'o macnaheedu ma kala beddella kelimaadka ilaahay oo dhan baa dhammaystirmay sidqan wa cadla waxay dhammaystirmeen xaalay markaa run yihiin iyo caddaalad yihiin ama xagga runeed iyo run ahaan iyo xag cadaalad ahaanba waa sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam xaalay markaa run yihiin iyo xaalay cadaalad yihiin run iyo caddaalad bay u saaxiib yihiin culammadu waxay dhahen waa sidqan fi alakhbaar cadlan fi laxkaam wax allo waxa khabare laynoogu sheegay waa wada run xabad beena ma leh yaa hadday tahay akhbaartii hore wixii hore u dhacay iyo waxa hadda jira iyo waxa jiri doona intaba wixii khabaree ku sugani waa wada run wax allo waxa xukumee ku sugan hadday xalaalayn tahay hadday xaaraantinmayn tahay hadday waajibin tahay hadday reebis tahay yacni wax kastoo xukuma ku sugan axkaamta ku sugan waa wada cadaalad hadday tahay marka axkaam ictiqaadiya iyo hadday tahay axkaam camaliya mid walba yacni waa wada run weeye axkaamta ku sugani dhammaan waa wada cadaalad kutubtaa ilaahay waa in la wada rumeeyaa yacni la bartaa loo aqoon yeeshaa lagu tadabburaa la akhriyaa lagu camalfalaa laysku xukumaa khaas ahaan kitaabka markaysaga ugu dambeeyey ee waxa weeye markaa kutubtii hore nasakhay waa in marka lagu camal falaa la ysku xukumaa lagu dhaqmaa kutubihii hore marka waa la taxriifiyey waana la nasakhay iyaga marka hadda lagu dhaqmi maayo yacni wixii ay ku khilaafsan yihiin kitaabkan qur'aanka ah ama waxyigii nebi maxamed lagu soo rogay wixii ay kaga duwan yihiin oo ku khilaafsan yihiin laguma camal falaayo ee waxaa lagu dhaqmayaa kitaabkii ugu dambeeyey ayaa markaa lagu dhaqmaya wa rusulihi rasuullada ilaahayna waa in la rumeeya wa wakada nebiyada ilaahayna waa in la rumeeya dhammaan rasuullada ilaahay iyo nebiyada ilaahay dhammaan waa in la rumeeya kuwa magacyadooda aynu garanayno ee rasuullada iyo nebiyada ka mid ah waa inaynu markaa ku rumaynaa magiciisa kuwa aynaan magacyadooda garanayna waynnu ijmaalan si duuduuba aynu u rumaynaa si duuduuba waynu u rumaynaa waana laynagu waajibiyey dhammaan nebiyada inaynu wada rumayno waa laynagu waajibiyey yacni markaa nebi ka mida nebiyada haddii la beeniyo waa lagu gaaloobayaa saas aawadeed buu ilaahay uu yidhi kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin qowmu nuux waxay beeniyeen rasuulladii loo soo diray ayay beeniyeen yacnii qowmu nuux imise rasuul baa loo soo diray hal rasuul keliyaa loo soo diray laakiin waxaa laga soo qaaday rasuulkaa beeninta ay beeniyeen inay ka dhigan tahay rasuullada ilaahay dhammaan inay beeniyeen inay ka dhigan tahay waayo rasuulladu isku waxbay ku baaqayaan yaa tawxiid bay ku wada baaqayaan usuusha shareecada waa iskaga mid yacni makaarimul akhlaaqa waa iskaga mid yacni marka ictiqaadka waa iskaga mid yacni dhammaan waxay ku baaqayaan tawxiid bay ku baaqayaan kadabat caadun ilmursaliin caad baa beeniyey rasuulladii loo soo diray hal rasuul baa loo diray laakiin rasuulkii markay beeniyeen waxaa laga soo qaaday rasuullada ilaahay inay wada beeniyeen kadabat thamuud lmursaliin wuxuu allah inoo sheegay cidda markaa cid eh, nebiyada ka mida beenisaa dhammaan inay beenisa inay ka dhigan tahay gaalo dhabana ay yihiin ciddaas allah wuxuu yidhi ina aladiina yakfuruuna biاllahi warasulih wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi warasulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yattakhiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqaa kuwa rasuullada ilaahay qaarna beeninaya qaarna ka gaaloobaya kuwaasi waa gaalo gaalnimadoodu dhab tahay ilaahay baa sidaa sheegay marka rasuullada ilaahay iyo nebiyada ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyaa oo marka inay rasuullo xaqa iyo nebiyo xaqa ahaayeen waa in la rumeeyaa rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kastaa rasuul ma aha marka waxaa labada guda ballaadhan yacni markaa nebiyada rasuulladuna waa qayb ka mida nebiyada waa qayb marka nebiyada ka mid ah weeye rasuulladu marka waxa weeye dhammaan waa in la rumeeyaa marka hore in markaa si yani markaa loo rumeeyo inay markaa jiraan risaaladooduna xaq tahay waxyiga allah waxyooday dhab yahay waa in la caqiideeya kuwaynu magacyadooda garanayna waa in magacyadooda lagu rumeeya kuwaaynu magacyadooda garanayna waa in ijmaalan loo rumeeyaa intaan magacyadooda laynoo sheegin baana ka badan inta laynoo sheegay walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk allah wuxuu sheegay waxaa ka mida ah rasuulladii qaaraannu kaaga qisoonnay iyo qaaraannaan kaaga qisoonoo kaaga warramin wixii akhbaara ee ay rasuulladu sheegeenee ka sugnaaday waa in la wada rumeeyaa in marka waxa weeye xaqa uu yahay oo dhab yahay oo run yahay shareecada marka rasuulka laynoo soo diray rasuullada ugu dambeeyo nebi maxamed ahaa oo rasuulladii lagu khatimay waa in lagu camal camalfala shareecadiisa yacni rasuul ka dambeeyo oo dib laga soo saarayaani ma jiro wmaa kaana muxammadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama khaatama annabiyiin yacni waa rasuulka ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waana kii nebiyada lagu khatimay nebi ka dambeeya ma jiro yacni nebi ciise oo aakhiru zamaanka laynoo sheegay inuu soo degaayo yacni waa ka horreeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yacni waa ka horreeyey oo wakhtiga rasuulka laga yeelay ee loo waxyooday way ka horraysay wakhtiga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka laga yeelay ee loo waxyooday waa ka horraysay marka risaaladiisu waxay mutaqadima ayay ahayd saas aawadeed laa nebiya bacdii soo geli maayo laakiin rasuul ama nebi dib laga soo saarayo hore nebi aanu ahayn oo nebi maxamed dabadii la soo saarayaa ma jiro qofka yidhaahda markaa rasuul ama nebi nebi maxamed ka dambeeyo la soo dirayo la soo saarayo dib laga soo dirayaa jira waa gaaloobay waayo qur'aankii buu beeniyey wuxuuna noqonayaa markaysaga kaafirun billaah mid allah ka kufriyey ayuu noqonayaa nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam laa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaa ma jiro waa in la caqiideeyaa risaaladda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay tahay risaala caama oo dadkao dhan loo soo diray jinniyo insi dhammaantood in markaa nebi maxamed loo soo diray nebi maxamed inuu yahay mursal ila jamiici annaas qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu ullahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaahdaa anigu waxaan ahay rasuulki ilaahay oo laysoo kiin diray dhammaantiin yacni kulligood yacni dadka insi iyo jin oo dhan waxaa waajib ku ah inay nebi maxamed rumeeyaan oo raacaan ayaa ku waajiba ciddii nebi maxameda aan raacin oo aan rumayn oo shareecadiisa ku camalfalinna waa gaaloobaysa xataa haddii nebiyadii hore lasoo saari oo dib loo soo celin lahaa shareecada nebi maxamed bay raaci lahaayeen oo ku camalfali lahaayeen oo u hoggaansami lahaayeen saas aawadeed baa ciise bnu maryam markuu aakhiru zamaanka soo dego kuma camalfalaayo injiishii lagu soo dejiyey kitaabulinjiil kuma camalfalayo ee shareecada nebi maxamed lagu soo rogay ayuu ku camal falayaa alqur'aan wasunna qur'aanka iyo sunnada ayuu ku camal falayaa taasuu ku dhaqmayaa taasuu ku baaqayaa taasuu ku cibaadaysanayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ilaa an yatabicanii yacnii wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay hadduu muuse noolaan lahaa saxaabada qaarkoodbu wuxuu ku arkay xaashi towraad ka mida iyagoo eegaya markaasuu arrinkaa ku inkira nebigu intuu ku inkiruu wuxuu yidhi wallaahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum ilaahay baan ku dhaartay hadduu muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna joogi lahaa maa xalla lahu ilaa an yatabicanii uma bannaanaateen uma xalaal noqoteen inuu iraaco mooyaane inuu aniga iraaco mooyaane wax kale uma bannaanaateen yacnii xaaraan bay ka noqon lahayd inuu khilaafaa saasaa macnuhu dhacaya riwaayo kale waxay sheegaysaa yacnii waxa weeye low kaana muusa xayan bayna adhurikum fatabactumuuhu ladalaltum yacni hadduu muuse noolaan lahaa dhexdiinna joogi lahaa oo isaga a raaci lahaydeen bimacnaa kitaabkii lagu soo dejiyey una a ku dhaqmi lahaydeen waa baadiyuubi lahaydeen ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa shareeca caama qofkaana caqiidayn in nebiga la soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dadkoo dhan jinniyo insii dhammaantood ee loo soo diray kaan rumayn ee yidhaahda ama carab keliya loo soo diray ama qayb dadka ka mida ah loo soo diray yacni markaa sidaa yidhaahda ama yidhaahda waxa weeye yacni markaa dadka qaarba inay waajib ku ahayn inay shareecada nebi maxamed raacaan iyadoo ay soo gaadhay shareecadii nebi maxamed qofka sidaa yidhahda waa gaaloobaya liannahu yukadibu alqur'aan tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira jinni iyo insi dhammaantood ayuu markaa nebigu mabcuud ahaayoo loo soo diray yacni marka kitaabkiisuna uu ahaa marka waxaa mid yacni loo soo dejiyey inay ku camal falaan oo rumeeyaan oo ku dhaqmaan yacni saa loo soo dejiyey ciddii aan marka nebi maxamed rumayn ee aan raacin ee yacni marka risaaladiisu ay soo gaadhay aakhiro wuxuu noqonayaa mid ahlunaar ah oo gaala weeye waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis yani ku sugan fii saxiixi muslim wuxuu ku yidhi waaladii nafsu muxammadin biyadih laa yasmacu bii axadu min haadihi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila dakhala annaar nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye laa yasmacu bii axadun min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun ima maqlo axad ummaddan ka mida oo ama yahuudi ah ama nasraani ah suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi dabeedna ma dhinto isagaan rumayn kii layla soo diray ee waxyiga ahaa ee qur'aanka iyo xadiiska ahaa ilaa dakhala annaar inuu naar gelaayo mooyaane yaa shakhsi kasta oo nebi maxamed maqlay oo aan markaa rumayn oo raacin wuxuu noqonayaa ahlu naar la cadaabaayo naartana ku waaraya ayuu noqonayaa halkaa hainoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk